alxamdu lilah wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcala aalihi waصaxbihi waman ihtada bihuda wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu <clears throat> darsigeeni ugu dambeeyey waxay inoogu dambeysay inagoo ka waranay asbaabu طacni fi raawi inay ka mid tahay inay asbaabu طacni fi raawi in inay tahay aلطacnu fi الraawi sababta labaad ee min asbaabi esh min asbaabi min asbaabi ضacfi اlxadiid ama raddi اlxadiid waxaan nidhi طacnigu طacniga halkan waxaa looga jeedaa طacni maxay ah xisiya mise mid macnawi macnawi ayb maxay ku kala duwanyiin aلطacni اlxisi waطacni اlmacnawi ah right haye kor u qaado codkaaga maadaamaad fogtay dacniga xisigiiyo macnawi maxay ku kala duwanyihin dacniga xisiga wuxuu ku dhacaa jirhka ay bal tusaale keen hay waa nin waa nin la dakro dhiigu shalalaqdahayo kale waayo macnawiguna macnawiguna lisaanku ka dhacay carabku ka dhacayo in qofkii wax laga sheego hebel waxbaa la yeelay iyo waxbaa laga sheegay warmayna kala duwaneyn af soomaaliga ya af soomaaligan waa na barataan soomaaliga waa inaad baratid ya haddii kale sidii ragga qaarkood ya ayaad waxyaaba cajaa'ibu sheegi doontaa mogta ma garad ya nin ragga ka mid a ah, ayaa dee war buu tabinayay war isagoo warkii tabinayay wuxuu ihi meeshaa halkaa las waa la isku laayo dagaal baa ka dhacayo waxaa ku dha waxaa ku dhintay bu ihi shan gela naagiisa <laughs> shan geela naagiisa nimankii geela raaci jiray ama geela dhaqi jiray dee dee caday ninkaa ma inay gacmaha ula tagaan ku dhawaanaya markaa waa ina af wanaad baratid hebel waxbaa la yeelay iyo hebel waxbaa laga sheegay waa kala labo mar midna waxaa loo isticmaalaa dacniga xisiga midna maxaa loo isticmaalaa dacniga macnawiga waay mararka qaarkood in qofka curdigiisa wax laga sheego oo aan nabar lagu dhufanin baaba ka xanuun kulul oo ka dhib badan maxay in nabar lagu dhufto ya ma garata marka de maamahay soomaalidu baabkaas ay ka leeyihin waay ma wada haya maamaadii laakin macnaheedu wuxuu ahaa nabar wuu qaboobaa namar lagugu dhufta laakiin wixii dee lagaa sheegay dee waxaa laga yaabaa inay inay weligaaba ku daba socoto asbaabu tacni fi raawi waxaanu nidhi laba qaybood bay isugu noqota maxay yihiin labada qaybood isugu noqota labaa la isugu celinaya marka la koobayo labaa la isugu celinaya hay adiga magacaa ninkaa dambe adiga adiga ha magaca jaamic hay asbaabu tacni mise isugu noqotay jaamic laba ay tacni esh asbaabu tacni fi raawi imise isugu noqotay raawi in wax laga sheego waa toban nooc baa la tobanka nooc mise la isugu celiyey laba maxay keliyihin saqdi isnaada ah awooga allaha janneeyo hay staag ha m hmm. ha lagu maqlo maxay yihiin in cadaaladdiisi wax laga sheego iyo diintiisii iyo in waxay laga sheego ya xifdigiisa hadalka hala baqin ha hadalka la baqin geesinimada waxay ka mid tahay waqtiyada qaarkood inaad wax qaladaa ceeb maaha ya arday kol hadaad tahay ood cilmi dhiganayso inaad wax qaladaa ceeb maaha haddaad qalado waa lagu toosinaya soo ma a laakin haddaad wax walba isku hursato hadhowta markaa dadka sheeku noqoto qalad miran la qinto waa mushkileed a waa mushkilad waay aacnu fi lcadaala iyo aacnu fi dabt labadaasay u qaybsameen maxay raawigii in la dacanaya cadaalad maxaa looga jeedaa waynu soo sheegnay soo sharaxnay lakin af soomaaliya haddaad ku sheegto waxa weeyaan qofka diintiisii iyo alla kacabsigiisii ayaa la duraya ma aragtaa midna qofka xifdigiisii iyo waxqaybidiisii iyo inuu hadalka sidii ahayd uu qabtay ayaa la duraya waa laba sheego kala duwan waxaa laga yaabaa qofku inuu yahay qof cibaado badan cadaalad ahaan markay to toosan laakiin xifdigiisu ma wanaagsana waxbaba qaban maayo ma fahamti ama wuxuu qabtaa marka way ka baxsanayaan marka way ka baxsanayaan ama wuxuu xifdinayaae muddo kadib markuu siraa sheeg wuu qaldaya uu maxay wuu qaldaya marka iskuma xidhna qofku inuu caadil yahay iyo in xifdigiisu toosan yihin iskuma xidhno qofku inuu xifdigiisu qawi yahay iyo inay diintiisu toosan tahayna iskuma xidhna waxaa laga yaabaa qof sida maraboobta wax kasta oo la sheego qardhab uu qabanaya xabad xabadi ka carari mayso xabadi ka fakan mayso ya laakiin marka xagga diyaanada loo kaco cadaaladiisu waa fiiha nadarun kaiir fiiha nadar ayaa ku sugan dadkana ilaahay sida quruxdooda uu qaybiyey ayaa alla u qeybiyey fahamkooda way kala fahm fiican yihin way kala faham badan yihiin dadku way kala xifdi badan yihiin xifdiguna wuxuu leeyahay wax maaragtay jibiliya oo qofka alla ku abuuro iyo wax muktasab ah oo qofku uu ka shaqeeyo sida aad haddaad xifdigaaga waxaad ku samayn kartaa tanmiyo tanmiyo waad korin kartaa xifdigaaga ah. waay haddaan su-aal saddexaad halkaa ku daro asbaab acni fi lcadaala cadaalat araawi waxaa ka mid ah inuu qofku bidco lagu galo bidcadu waa nooc min anwaaci lfisqi soo ma ayib riwaayat lmubtadic imise shardi baynu u dhignay raawiga mubtadica riwaayadiisa si loo aqbalo haye hmm. waa inaanu bidcadiisa daaci ku ahayn haye waa inay bidcadiisa suuqgeyn u hayn waa hagaag may shardi baa kaa maqan shardi baa kaa maqan shardi shardi haye yaa ku daray shardi baa maqane shardigaa ninkii wax soo akriyin baa fahmaya haye magacaa cabdallah haye eeg raawiga aynu u dhignay labada shardiya ah inaanu daaciya ila lbidca ahayn oo bidcadii ku baaqayn xadiisku warinayaana aanu ahayn xadiis xoojinaya bidcadiisii raawigaynu saa u dhignay waa in bidcada uu ku dhacay maxay noqoto bidca suqra bay noqoto maxaynu meesha ka saarayna dee ninkii bidca weyn iska sitaah ee bidca weyn iska xambaarsan kaa isaga riwaayadiisa waynu celinayna maxaynu ku mihaalinay nimankii jahmiyadee diiday ilaahay cilmigiisa jalla wacala ee ilaahay cilmigiisa inkiray ay ahlulcilmigu gaalaysiiyeen nufaatu lcilm min aljahmiya waay <clears throat> waxaynu nidhi bidcadu waxaa waxaa jirta dawaabid waxoogaaya oo dee aynu halkeeda ugu tegi doono si aad u fahamta waxaa ka mid ah dawaabida ah kow horta bidcadaasi waa inay raawigaasi inuu inuu ku dhacay ay sugantay maaragtad labo waa inay su inaanay sugnaanin inuu ka toobad keenay ya inuu ka toobad keenay uu ka noqday waa inaanay sugnaanin saddex oo bidcadu hadday raawiga kaba sugnaan weydo ama ay ka sugnaatay ay su ama ay ka sugan tahay ee iyadoo ka sugan la sugay inuu ka noqday ma cibro yeelanaysa haddii ba la dhaha ma sugna inuu ku dhaca dee fii xaqihi cibro ma yeelanayso soo ma fii xaqihi cibro ma yeelanayso haddii ay sugnaato inuu ku dhacay laakiin aanay su laakiin la sugo inuu ka toobad keenayna iyaduna ma cibro yeelanaysa iyaduna cibro yeelanayso waa inaan la ysku khilaafin inuu bidcadan yani farqi waxaa kala le in laysku khilaafo bidcadu ku dhacay iyo mee kumu dhicin taa waa farqi furuuqda ka mida nooca bidcada uu ku dhacayna waa farqi furuuqda ka mida meelaha inuu daaciyey inaanu daaciye ahayna waa farqi furuuqda ka mida ah. marata furuuq noocaasa jirta oo aynuugu tegi doono meelaheeda aynuugu tegi doono wuxuu yidhi sheekhu waxaynu maraynay inoo joogtay bisabab ljahaalati mualifku wuxuu yihi xafidahu llah الشhيkh cabdاللh بن أحmed الإryani xaفidah الlah waxa uu yihi sababta شhanaad waa bisababi اljahaalati in jahaalo darteed xadiiska loo radeeyo sababta shanaad ee raawiga lagu dacniyaa waxa weeye in raawigii la yidhaahdo waa la lama garanayo garashalaan wey falaa yucrafu laguma garanayo raawigii bitacdiilin cid inuu cadli yahay xukuntay bitacdiilin ay biaxadin xakama bicadaalati cid cadaaladiisii xukuntay la garan maayo walaa tajriixin mucayanin tajriix isaga u gaara oo cid wax ka sheegtay cayntiisa wax ka sheegtayna la garan maayo maxaa meesha laga saaraya cayntiisa cid wax ka sheegtay waxaa meesha laga saarayaa haddii beledu ka tirsan yahay war lagu sheego isaguna dadka un gudahooda uu ku jiro iyo haddii cayntiisa wax laga sheego ay kala duwan yihin ya waa hagaag wa hiya jahaladaasi nawcaani laba nooc wey laba nooc baa jahaalada loo qeybiya oo waa maxay labada nooc loo qeybiya aljahaala ayuha alikhwa marka warkeeda lasoo kabo waxa weeye raawigi la garan maayo waxay ahayd raawigani cilmi xadiiskii warinaya waxaa asal ah in raawiganu yahay raawi macruufa oo la garanayo cadaaladiisii oo la garanayo awalan shaksiyadiisii la garanayo hebel hebel hebel loo garanayo oo iyo muuqaalkiisii iyo shaksiyadiisii la garanayo fii nafsi lwaqti la garanayo xaalkiisa oo la ogyahay xagga xifdigiisa xaaladiisa iyo dabdigiisa la ogyahay diintiisa iyo cadaaladiisa waadix soo ma raawiga saasa u asal raawigii saasa asal oo ahayd baa waxaa la garan waayey ciduu yahayba fulan ibnu fulan baa la yidhi xadiiskaa wariyey fulan ow yaa tahay wax gartaba waa la waayey wax gartaba waa la waayay lama hayo cid ahlulcilmiga ka mid a oo cadaalo inuu cadli yahay xukuntay lamana hayo cid ahlulcilmigii muctabariinta ah ee cilmigan ku sheeganaa ee loo daba fadhiisanayay cid raawigaasi jarxisay oo dacniday oo wax ka sheegtay ima fii cadaalatihi wa ima fii xifdihi wa dabdihi lama hayo marka raawiga maxaa loo yaqaanaa majhuul raawiga waxaa loo yaqaana maxay majhuul waa kii la garan waayey labaanu u kala bixi doonaa labaanu u kala bixi doonaa haddii aad maqasho muxadisiin iyagoo le raawigaasi waa majhuul macnaheedu waxa weeye raawigaasi wax inuu cadiyey tilmaamayana lama hayo oo culimo cadaaladiisii xukuntay lama hayo oo cilmigan warkoodu muctabar ku yahay maxaan hadalkaa u sheegay cid walba warka ruwaadda laga qaadan maayo ruwaadda warkooda waxaa laga qaadanaya cid aqoon u leh oo cilmigooda loo daba fadhiisto ruwaadda cilmigooda iyaga loo daba fadhiisto oo warkoodu fii hadal baab iyo xujo iyo iyo tixgelin iyo cibro iyo iyo ilaalin leeyahay oo warkoodu meelmar yahay oo aimatu naqdi ayaa la yidhahdaa alxufaad aimatu naqdi walxifdi ayaa la yidhahyo waa niman ciddii xadiis nebi faraa iskula gashay warkooda haya waa hagaag raawiga majhuul baa la dhaha marka wuxuu ku yidhi sida xadiiskii loogu radinayo eh, bisababi inuu raawigiisu caddaa bidca la yimaado ama been la yimaado ama been lagu tuhmo ama fisqi lagu lagu yaqaano ayaa sidoo kale waxa qofka lagu dacninaya cadaaladii ruwaadda waxyaabaa dacninaya ka mid a ah, in raawigii la garanba waayo bisabab iljaalati garasho la-aanteed sababteed falaa yucrafu lagu garan maayo bitacdiilin ay bima biaxadin xakama bicadaalati cid aimadii naqdiga ka midoo cadaaladiisa xukuntay lama hayo walaa tajriixin mucayan waxayd inuu sheekhu idhaahdo falaa yucrafu bitacdiilin walaa bitajriixin mucayan walaa bitajriixin mucayan oo bada uu soo celceliyo laakiin tan lafteeda waa iskaa waa soconaysa nawcaani laba nooc wey jahaaladii wahiya jahaaladii nawcaani laba nooc wey jahaalatu caynin in cayntiisii aanba la garanaynin cayntiisii lama garanayo oo qofkan shaksiyadiisiiba la garan maayo hebel hebelow yaa tahay muuqiisii iyo muuqaalkiisii lama garanayo wahuwa man rawaa canhu waaxidun jahaalatu cayn waxay muxadisiin u yaqaanaa man rawaa canhu waaxidun qofka qof keliya wax ka wariyey walam yuwafiqhu aanu aanu inuu iqayay xukumin muctabarun cid warkoodu tixgelin leedahay u fiirso raawibaa xadiis laga soo wariyey raawigaasi cid wax ka warisay lama haya hal shaksi mooyaane halkaa shaksiya xadiiska hadda kasoo naqliyey la hayo unbaa la cid ka warisay cid culimadii wargaleenka ahayd ee xufaadda ahayd ee aimatu naqdi ahayd ee cilmigan loo daba fadhiisan jiray oo ninkaasi inuu iqo yahay sheegtayna lama hayo macneed waa maxay waa nin cayntiisii la garanlaya waa nin cayntiisii la garanlaya jahaalatu xaalin wey maxaan ku ihi marka raawiga haddii lagu dhaa fulanu lam yarwi canhu ilaa fulan haddaad culimada ka maqasho iyagoo leh fulanu lam yarwi canhu ilaa fulan hebel hebelun baa wax ka wariyey walaa yucrafu fiihi tacdiilu walaa tajriix cadaalad iyo tajriix midna laguma hayo macnaatu ninkaas waa majhuulu waa maxay waa majhuulu sida badan ahlulcilmigu waxay isticmaalaan markay nimankan xaalkooda sheegayaan fulanun lam yarwi canhu ila fulan waxaa kala isticmaalaan fulanun majhuulu cayn ama fulanun majhuulun majhuulun yacni majhuulu cayn majhuulu xaalku waayo majhuulu xaalku waxa weeye nin laba nin wax ka wariyeen laba nin baa wax ka wariyey oo war xadiis ka soo naqliyey ruwaadda wax ka warisay waa laba nin ugu yaraan iyo wax ka badan laakiin wax tawhiiqah iyo wax tacdiilah laguma hayo haddii tajriix lagu hayo de warkiisu isku cad yahay soo ma majhuulnimada uu ka baxay hadii la jarxiyo majhuulu caynkuna haddii la jarxiyo majhuul oo cid muctabari jarxiso uu ka baxayaa majhuulnimada majhuulu xaalkuna haddii cid muctabari jarxiso oo wax ka sheegto wuu ka baxayaa jahaalada laakiin cid jarxisayna lama hayo cid muctabara oo warkoodu tixgelin leeyahay ahluxadiiska agtoodaoo tawfiiqisayna lama hayo maaragtaad jahaalatu xaalin weeye wahuwa man rawaa canhu waa ninkii ay wax ka wariyeen inaani laba iyo fasaacid laba raawiyo wax ka badan baa wax ka wariyey saddex raawa wax ka wariyey afar raawa wax ka wariyey laakiin ceebtiis waa maxay markay afar ruwaadi wax ka wariyaan ama saddex ruwaadi wax ka wariyaan ninkani majhuulo caynimadii wuu ka baxay oo dee dad aar hal shasi wax ka badanoo garanaya la helay soo ma ya laakiin ceebtiis waa maxay lam yuwafiqu muctabarun tawiiq muctabari kumuu dhicin cid warkoodu tixgelinaya oo la qaadanayo o aimadii ahlulcilmigeeda ahlu shani walxifdi wanaqdi ahayde warka loo daba fadhiisanayay cid tawfiiqisay lama hayo kaana majhuulu xaal baa laydhaa wa aswau xaalan waxa ka xaal xun min alawali ka hore waxa ka marka jahaaladii mise u qaybsantay jahaala waa garasho la-aan garasho la-aantu waxay u qaybsantay jahaalatu cayn iyo jahaalatu xaal ninaan xaalkiisa la ogeyn xagga cadaaladiisa iyo xagga dabdigiisa waa hagaag iyo nin laakiin dhowr qofoo garanaya lahayaa kaa hor kaa xaalka kacayntuna waxa weeye hal qof keliyaaba wax ka soo naqliyey marka cayntiisiiba saanig loo garan maayo tawfiiqna looguma hayo kaana majhuulu cayn baa la waasawu xaala min alawali ka hore waxaa ka xaal xun majhuulaa majhuululcaynka waxaa ka xaal xun man lam yusama ka aan laba magacaabinba wahuwa isagu almubhamu mubham baa la dhahaya halkan sheekhu wuxuu kuu sheegayaa nooc kale oo jahaalada ay isku dhow yihiin eeg nooc kale oo ay jahaalada isku dhow yihiin oo waa maxay jahaaladu jahaalatu cayn iyo jahaalatu xaal baynu sheegnay soo maaha labadaba nin ka daran baa jira buu ku yii oo waa maxay waa ka mubhamka la idhaha mubhamku waa maxay waa nin aan la magac dhabin magaciisiba waa la qariyey majhuulu caynka magaciisi baa la sheegay waa la garan lahayay soo ma majhuulu xaalkana magaciisi baa la sheegay waa la garan lahayay soo ma laakiin mubhamku waa maxay waa nin aan la magac dhabinba xadaana rajulu nin baa noo waramay ya ama can rajulin hebel nin buu wax ka wariyey can acraabiyin buu wax ka wariyey dee rajulow yaati kanaa ka jaahilnimo badan kii hore soo maa mubham baa la yidhaahdaa almubham hadduu asaaniidda galo xadiiska sanadkiisa mubham raawi mubhami uu galo oo sanadkiisa mubham ku jiro raawi aan la magac dhabinba can rajulin can ibnin can imra'atin sidaa ay ugu jirto raawi mubhami haddaanu raawigaasi saxaabi ahayn magaciisa aan la magac dhabin haddaanu saxaabi ahayn xadiiskaasi daciif buu noqdaa sanadkaasi leesh dee xaalkiisa la garan laa cayntiisa walaa xaalkiisa midna la garan maayo soo saama marka mubhamku isagaa ka daran majhuulu a majhuulka waa fahanti soo ma waa suu xaalan waxaa ka xaalad xun min alawali kii hore ke majhuul caynka majhuulu caynka waxaa ka xaal xun man lam yusama ninka aan laba magacaabinba wa huwa lmubhamu waa kii la qariye almubham waa kii la qariyey waa can rajulin iyo can ibnin iyo an can abin ama can fulan baa warkaa sheegay waxa weeyaan can rajulin min jaarihi ayuu ka sheegay ya waa sidaas majhuulu caynka ah, xadiiska mubham uu sanadkiisa mubham galo sanadkiisu waa daciif lianna sababtuu daciif yahay waa jahl jahliga laga jaahil yahay xaalka iyo caynta qofka magaciisa la qariyay labadii midna la garan soo ma waa hagaag saa ogeed sheekhu ui waa saw xaala minhu mubhamka maxaa laga soo reebaya haddii qofka la ibhamiye uu yahay ayo saxaabi hadduu yahay oo uu raawigu yidhaahdo taabicigu can rajuli min asxaabi nabiy sala allahu alayh wasalam ama can man saxiba nabiy sala allahu alayh wasalam ama an can caalimin min asxaabi rasuuli llahi sala allahu alah wasalam sidaa hadduu yidhaahdo asxaabta rasuulku sala allahu alayh wasalam jahaaladoodu laa tadur laa tadur leesh lan saxaabada rasulka sal la sl dhamaantood waa cuduul ilahay baa cadaaladooda xukumay ilahi muxu uhi radi allahu canhu wa radu can saabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhu wa radu can ma garata laqad radia allahu can lmuminiina yubaayicuunaka taxta shajara facalima ma fii quluubihim faanzla sakiinata calayhim waahaabahum Eh, awaacida ahl sunati wljamaca waxaa ka mid a aaabau kulluhum udul asaxaabatu kulluhum cuduul saxaabada dhammaantood waa ad waa cuduul ama magaciisa garo ama ha garani sidaa awgeed jahaalatu ismi saxaabi ama kownu ismi saxaabi mubhaman laa taduru dhibi mayso xadiiska waadix ikhwaan waa qaacida cadiima min qawaacidi ahli lcilm waa hagaag haddaad aragto cid saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam wax ka sheegayso oo dacninayso oo caayayso afilagaadeenaysaa faclam anahu zindiiqun khabiif waxay ahlucilmigu idhaahdeen qofka ad aragto isagoo saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam wax ka sheegaya waa qof inkaar qaba ah qof inkaar qaba ah weeye wa axsanu xaalan waxaa ka xaalad wanaagsan min athani ka labaad waxaa ka xaalad wanaagsan majhuulu xaalka waxaa ka fiican man curifa aahiru daahiru diinihi bicadami lfisqi qofkii daahirka muuqa daahirkiisa diin diintiisa daahir ahaan lagu yaqaano inaanu fisqi samaynin wa juhila oo laga jaahil noqday baatinuhu wixii u qarsoonee baatinkiisa ah wa huwa ka almastuuru baa la yidhahdaa ahlulcilmiga qaar ba waay waxay yidhahdeen mastuurka iyo majhuulu xaalka ma farqi baa udhexeeya bacd ahli lcilmi waxay idhahdeen maya waa isku mid majhuul majhuul lxaal iyo mastuur waa isku mid oo labadoodaba waa waxaa looga jeedaa in qof xaaladiisii la garan laya cayntiisii waa la garto dad garanayaa la haya laakiin xaalkiisaan la garanin cadaaladiisa iyo dabdigiisa bacdu ahli lcilmi waxay idhahdeen maya mastuurka iyo majhuulu xaalka waxay ku kala duwan yihiin majhuulu xaalka xaaladiisa la garan maayo laa xagga cadaaladda walaa xagga dabdiga iyo xifdiga maaragtaad la garan maayo laakiin cayntiisi cid garanaysa waa la hayaa afar saddex qof baa yidhi qofka waa garanayna hebel hebel nin la inuu jiro waa ogna waa garanayna ama wax ka wariyey waa hagaag laakiin xaalkiisa xaggii cadaaladda iyo xaggii dabdiga toona la garan maayo waay mastuura maxaa tahay mastuur waxa weeye nin daahirkiisa daahirkiisa lagu ogaaday inaanu wax fisqiga samaynin laakiin baatinkiisi maan la garanaynin oo baatinkiisi waa maxay ma waxa weeyaan qalbigiisa waxaa ku jira inaa daalacana ma miyan naloo diray maya baatinkay muxadisiintu sheegaya waa maxay waa xifdigiisi iyo dabdigiisi wajuhila baatinuhu ay xifduhu wa wey ay xifduhu wa wa itqaanuhu baatinka laguu sheegaya waxa weeyaan wixii cadaaladda kasoo horjeedi jiray cadaalad maxaa kasoo horjeedi jiray dee dabdi iyo xifdi soo ma marka ninkan daahirkiisa fiski laguma arko oo waxaa lagu bartay qof toosan inuu yahay waxaa la arkay isagoo cibaadaysanaya isagoo maaragtay daahirkiisii toosan acmaashii khayrkahayd ku dadaalaya camalkii saalixa ku dadaalaya muxaramaad maaratay fisqigi fisqi usoo jiida laguma arag marka daahirkiisu waa inuu cadli yahay laakiin baatinkiisii la garan maayo itiqaankiisii iyo xifdigiisii iyo dabdigiisii midna la garan maayo ya xifdigiisu siduu yahay iyo qabashadiisu ma lama garanayo majhuulba waa jahaala lagaga suganya kaasaa waxaa la dhaha w mastuur marka isagii majhuulxaalkii maxay ku kala dunya majhuulxaalkana labadaba majhuul baynu ka nahay mastuurkana xifdigiisii baynu majhuul ka nahaye oo aanaynu garanayne laakiin daahirkiisu inuu cadaaladiisu ay daahiran fiican tahay waa garanayna waadix ikhwaan ahlulcilmiga qaarna waxay waa isku mid intaa ii qabo marka bacd ahlilcilmi waxay dhaheen majhuululxaal iyo mastuurku waa isku mid bacdulculamaana way kala qaadeenoo farqigaa aynu usheegnay ayay u sheegeen meelahani jahaaladu waxay ka mid tahay min alabwaabi daqiiqa daat lishkaalaati alcadiida fi cilmi lxadiis ha ayay ka mid tahay jahaaladu waxay la mid tahay abwaab lbidca heegaag ayay ku dhowdhowda axsanu xaalan isagoo waxaa ka xaal wanaagsan min athani axsanu xaalan waxaa ka xaalad wanaagsan min athani majhuululxaalka waxaa ka xaala waxaa ka yara xaalad sokeeya man curifa daahiru diinihi ninkii diintiisa muuqaalkiisa guud lagu bartay bicadamilfisqi lagu bartay oo waxaa la arkay inuu qof toosan yahay oo salaadii tukanayo eh, acmaashii saalixayd ku dadaalayo oo fisqigii ka dheeraanayo oo ayaa la arkay marka daahirkiisu waa inuu yahay qof fiican wajuhila waxaa laga jaahil noqday baainuhu baa laga jaahil noqday baainkiisa muxuu sheekhu uga jeedaa xifdigiisa walihada wuxuu yihi sharaxa wajuhila xaaluhu min xayu lxifdi marata xaalkiisii baa laga jaahil noqday min xayu alxifdi walabdi waliqaan ayuu ujeedaaye waa hagaag wa huwa almastuuru mastuur baa la idhaahdaa almastuuru waa kii asturnaa halkan sheekhu wuxuu ku siinayaa asbaabtaas dhammaanteed warkeeda falkadaabu kii beenaala ahaa ee beenawaaskaha iyo wlmuthamu kii lagu tuhmay bilkadibi been lagu tuhmay iyo wlfaasiqu kii faasiq ahaa ee macaasi kabaaira inuu inuu inuu maaragtay ku dhacay ay sugnaatay ama saqaa'ir badan inuu israaro ay sugnaato ku daa'imo laa yuqbalu la aqbali maayo xadiiuhum xadiiskooda la aqbali maayo faasiqa tafaasiil baa ku sugan laakiin hadda sidaa isaga qaado hadda ijmaalkaa ku qaado waay oo dee fasia waxaa ka mida ah mubtadici soo ma mubtadicu fisqi buu ku dhacay soo ma laakin tafaasiil baynu keeni doonaa laa yuqbalu xadiisun kuwa xadiiskooda la aqbali maayo kadaabka iyo almutahamu bilkadib xadiiskooda waa marduudun mulaqan fasikana fiihi tafaasiil baa iman doontaa walaa yasluxu walaa yasluxu fi shawaahidi wala lmutaabacaat qofkaa faasiqa kaa kadaabka ah waxa weeyaan xadiiskiisu waxa weeyaan ma Eh, xadiiskiisu waxba ma anfacayo hawa shaahidna noqon maayo mutaabacaadna anfici maayo ashaahidu wlmutaabacaat ikhwaani waa baab inoo iman doone macnaheeda waxaad usii qabsataa xadiiskaa waxba laguma xoojiyo xadiis kadaab ku jiro ama mutahamun bilkadibi ku jiro ama fisqi fisqigiisu laa yuxtamal aan la ixtimaali karin uu ku jiro haaulaai xadiidum waa marduud lamana quweeyo mana xoogoobo isagu oo lama xoojin karo ile waaba been la leeyahay ya waa munkarun marduud baa la leeyahay lamana xoojin karo mana xoogoobo isna cid isna cid ma taageeri karo isna lama taageeri karo ashawaahid waa maxay ashawaahid waxa weeyaan markhaati ma galo xadiiskaasi mutaabacaadna ma galo mutaabacad iyo shaahidkuna waxay kala yihiin waynu waynu waynoo iman doonaan macnaheedu waxa weeye waxaa iman doonta axaadiista qaarkood oo cilalka ku sugan ay khafiif yihiin oo asbaabta dacfiga ku sugan ay khafiif yihiin duruq kale oo iyadana dacfi ku sugan yahay la isku xoojiyey soo ma soo laba qof oo labada qofba dacfi ku sugan yahi isma taageeri karaan saasoo kale la xoojiyo xadiiska kadaab iyo mutaham uu ku jiro iyo faasiqun laa yuxtamalu fisquhu hada alxadiis laa yanjabir ma kabmo isna cid ma kabo isna lama kabo wadixikman ha wlmajhulu majhuulkiina ama majhuulu xaal ha noqdo ama majhuulu caynin ha noqde laa yuqbalu xadiisu xadiiskiisa lama aqbalo laa yuqbal xadiisu waa maxay macneheedu lama aqbalo waxa weeye marka hore waa min aqsaabi lmarduud lama aqbalo oo lama qaato ilaa in uu loo helo wax xojiyey qaarkii mooyaane ma aragtaad laakiin hase haatee majhuululxaali ninkii xadiiskii majhuululxaalku ku jiray iyo wlmastuuru xadiiskii mastuurku ku jiray yasluxu wuxuu u saalix u yahay oo uu gelaya fi shawaahidi markhaatiyadii iyo wlmutaabacaati mutaabacaadki xadiiska majhuulku asal ahaan waa in la radiyo laakiin majhuulu xaalkii waynu kala majhuulu caynkii isaga xadiisku waa marduud mar walba waxaa isagoo isaga uu marduudiyay mar walba ilaa in shaahid loo helo mooyaane dee mubhamkii ma laakiin majhuulka waynu kala qaadaynaay majhuulka majhuulo xaalka iyo mastuurka hadda waynu garanayna mastuur iyo majhuul xaal waxay kale yihiin labadaasi hadday hadday helaan iyagu cid taageerta iyaguna cid way taageeri karaan iyagana waa la taageeri karaa waadix miyaanaynu odhan xadiiska xasanun ligayrihiga waa xadiis dacfi ku sugan yahi lakin dacfigiisu kabmay soo saa odhan ha saasaynu oo waxaynu isku kabi doonaa mararka qaarkood xadiis yani waxa weeyaan majhuulu xaal uu ku sugan yahay iyo xadiis tadliis ku sugan yahay ama inqiaac ku sugan yahay waynu isku kabi doonaa maaragtaada waa hagaag ama almubhamu mubhamkii miyaa iyo wa majhuulu lcayni majhuulkii caynkaa miyaa falaa yasluxu isagu waxbana ma kabo isna lama kabo hay ilaa in dee waxa weeyaan ilaa in dur kale loo helo mooyaane oo weliba mubhamka ayay ahlulcilmiga qaarkood yidhahdaan haddii ibhaamka wax ka saaran la helo xadiiska mubhamka uu ku jiro xadiiska mubhamka ku jiro haddii mubhamkaa la garan waayo warkiisa dee daciif buu ahaanaya haddii la garto cidda meesha la la magacii aan la magac dhabine magaciisii la qariyeyna dee culimadu waxay dhahdeen kolba hadduu daciif yahay ama raawigiisu kolba xaalkiisu sidii wuxuu ka xadiisku noqonaya ila raawigii la qariye wuxuu noqon karaa iqa wuxuu noqon karaa saduuq wuxuu noqon karaa daabit wuxuu noqon karaa sayi lxifdi wuxuu noqon karaa kadaab wuxuu noqon karaa waxa weeyaan daciif dacfigiisu kabay ayuu noqon karaa maaragta kolba ala xasabi xaali ama mubtadicu mubtadici miya faqad taqadama waa soo hormaray atafsiilu fi riwaayati riwaayadiisa waynu kala qaadnay bu oo tafsiilka maxaynu ku sheegnay mubtadica riwaayadi isaga riwaayadiisa waa la kala qaadayaayo hadday bidcadiisu kabiiro tahayna riwaayadiisu wa mulaqan waa marduuda hadday bidcadiisu bidca sagiira tahayna bidca waa la qaybiyaa mar waxaa la qaybiyaa xagga xukunkeeda mar waxaa la qaybiyaa xagga mawdiceeda mar waxaa la qaybiyaa xagga nooceeda ya mar waxaa la qaybiyaa sabab xagga sababteeda ayaa la qaybiya bidcada waa la qayb qaybiya ah, aqsaan bay leedahay bidcadi ya waa hagaag markaa bidcadii maxaynu nidhi hadday suqro tahay bidcadii ay suqro tahay oo bidco aan qofka diinta ka saaran ay tahay ya bidcadaasi raawiga sida saxiixay waxa weeyaan waa la ma la aqbalaya mudlaqa mise lama aqbalaya war badan baa ku sugane laba shardiyo kalea loo dhigaya markay bidcadiisu sakiiro noqoto inuu bidcadiisa aanu daaciye ku ahayn iyo inaanu werinin wax bidcadiisa hiideeya waayo waa tuhmaa gelaysa maaragta tuhmo ayaa gelaysa tafaasiil kale ayaynu meelo kale ugu iman doonaa intaa waxaa ku dhammaaday aacnu fi esh fi cadaalati araawi in la dacniyo raawiga cadaaladiisa ayaa halkaasi ku dhamaatay addacnu fii dabdi raawi dabdiga raawiga dabdigiisa iyo xifdigiisa in la dacniyo waa noocii labaad maxaanu nidhi aacnu fi raawi ya dee waa acnun fi cadaalatihi acnun fi dabdihi soo ma dacnun fi cadaalatihi waxaa lagu ururiyey waxa weeya shan shay shan shay ayaa lagu wariyey waa hagaag dacnun fii dabdihina shan shay oo kale ayaa laysugu geyn doonaa oo lagu ururin doonaa ima inay bisababi fuxshil qalad tahay qaladkiis oo faaxish noqday oo qaladkiisi baa ka batay muxuu ka batay qaladkiisi iyo sawaabkiisi markii la isbarar maxaa batay qaladkiisi baa batay wa ima bisababi lkafla inuu raawigu kaafil noqday oo dhegweyn buu iska noqday raawigi oo ninkani tayaqud ma laha nin soo jeeda maaha maalin walba kutubtiisa kitaabkiisa laga qaadaayoo dabeedna waxoogaa baa loo dusiyaay oo axaadiista online baa tii waday loogu dhex dara ya ama marka majlis cilmi la fadhiyo waa wuu iska hurdaa maaragtaa wuu iska hurdaa iska hurda nin soo jeeda maaha nin soo jeeda maaha ama wax kalu iskaga mashquulsan yahay sida rag xaggaa dambe hadda fadhiya ay ugu mashquulsan yihiin wax kale oo aan aan dusha kala socdo marka waxyaabaha ardayga cilmigiis hejiya waxaa ka mid a inuu ardaygu majlisulcilmi isagoo fadhiya uu ku mashquulo waxaan cilmiga ahayn ku mashquul a ku mashquul waa maqane jooga jasadkiisu waa xaadir laakina laakina qalbuhu wa caqluhu fi makaanin aakhar meel kalu ka shirayaayo ya ateyno kalu nuugaya maaragta waxyaabaha cilmiga lagu seego ayay ka mid mm-hmm. waxyaabaha cilmiga lagu seego ayay ka mid waay marka afladaasi ruwaadda qaar baa karat lafla iyo kafla ay leeyihiin darteed lagu lagu daciifiyo waxaa kamid ah asbaabta dab dabdiga lagu lagu qofka dabdigiisa lagu dacniyo in wahmigiisu qofka xadka ka baxo in wahmigiisii waxa weeyaan in lagu barto raawigani waa nin awhaam inuu leeyahay waxyaaba qaarkood uu qaldo waxaa kamid a suu lxifdi ya inuu xifdigiisu xun yahayba oo xifdigiisii ma wanaagsanaa oo wixii maanta uu maqlay iyo wuxuu shalay maqlay waa iskaga dhexyaacayaan ama wixii uu xifdiyaba deg deg buu iloobayaa waaya waxaa ka mid a waxyaabaha raawiga xifdigiisa lagu dacniyo mukhaalafatuhu liman huwa mukhaalafatuhu ligayrihi min athiqaat inuu inuu khilaafo raggii xifdiga iyo dabdiga loo qirsanaa in khilaafka uu khilaafayo markuu wax la wariyo ay ay waxa weeyaan la la ogaado inuu khilaafay ama ay badato ama ay magaranaysa markuu axaadiistii la wariyo raggii xufaadaha xufaaduna waday marayaan isna meel buu cararaya ma wuxuu warinayaa wax khilaafsan wixii ay wariyeen ama wuxuu warinayaa wuxuu warinayaa qaab khilaafsan qaabkii ay u wariyeen iyagu ay u wariyeen asbaabahaasi ayaa culimadu ay dabdigana ku sheegaan inay laysugu ururiyo in inaha laysugu ururiyo ayay ku sheegaan marka insha allahu tacaala xisadii berri ayuun iyadana qaadan doonaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayka